بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد waxaan kusoo jirnay kitaabkii ahaa manhaj الsaalikiin الsheikh cabdiraxmaan ibn naasir الsicdi raximah اllah waxaa inoo dembeeyey mualifku raximah اllah markuu soo dhameeyey yani salaadda janaazada oo maydka lagu tukanayo yacni takbiiraadka la takbiiranayo markuu inoo sheegay takbiirta ugu dambaysa yacni in markaasi markuu takbiirto imaamku oo markaas salaamo naqsanayo halkaas waxaa ka muuqata marka yacni takbiiraadku inay afar yihiin oo afar goor la takbiiranayo maydka marka lagu tukanayo waxaa kaloo soo aroortay intan ka badan oo waxaa soo aroortay yacni shan nebiga waa ka soo aroortay sala allahu calayh wasalam oo zayd ibnu arqam saxaabiga la yidhaahdo ayaa wuxuu ku tukaday janaaso wuxuu takbiirtay janaasadii shan goor markii la weydiiyeyna wuxuu yidhi nebiga sala allahu alayh wasalam ayaa markaa takbiiran jiray yacni shan waxaa laga qaadanaya marka inay yani afarta laga badin karo waxaa kaloo soo arooray intaa in ka badan lix baa soo aroortay toddobaa soo aroortay sagaal baa soo aroortay ibnu qayim aljawsiya raximah ullah zaadulmacaadka kitaabkiisa zaadulmacaadka la yidhaahdo wuxuu odhanayaa aaaarta ku soo aroortay oo sheegaysa in laga badin karo afarta inay saxiix tahay oo sugan tahay kadalika imaam اlalbani raximah اllah kitaabkiisa axkaam اljanaa'iska u bixiyey ou kaga hadlayo yani janaazada iyo axkaamta ay leedahay isaguna uu ku sheegay yani ilaa sagaal in la gaarsiin karo waxayna ka dhigan tahay buu sheekhu yidhi yani in qofku marba mid uu la yimaado oo mar afar goor mar uu ka badiyo shan mar sagaal yani ataxiyaadku oo ugu soo arooray siiq kala duwan ee salliga nebi moxamed sal allahu alay wasalam lagu sallinayo oo ugu soo arooray siiqooyin kala duwan dikriga salaadda marka la gelayo lagu furfuranayo oo ugu soo arooray siiqooyin kala duwan saasoo kale in la yani tanwiiciyo oo mar afar la takbiirto mar laga badiyo ayaa markaas saasay noqonaysaa buuri haddiise qofku mid uu laazimayo afartaas ayaa adilada ugu badan tahay buu sheekhu yidhi mid yani qofku iska laazimayo afartaa ugu badan buu markaa sheekhu yidhi marka haddii laga badiyo yani yani in laga badin karo ayaa markaa laga qaadanayaa yani adiladaas waxaa noogu dambeeyey yani xadiidkii nebigu sal allahu alay wasalam uu yidhi istaqfiruu liakhiikum wasaluu lahu اtathbiita fainahu اl'aana yus'al yani dembidhaaf u weydiiya walaalkiin yani qof markuu dhinto waxaadna ilaahay u weydiisaan inuu sugo maxaa yeele fainahu alaana yus'al yani waa la weydiinayaa hadda oo su-aashii markaas lagu bilaabaya waana xadii saxiixa ah, xadiikaasi sheekhu wuxuu yihi raximah wayustaxabu waxaa sunno ah tacziyaة اlmusaabi bilmayiti qofka geeridu ay asiibtay in markaa loo tacsiyeeyo qofka laga dhintay oo geeridu ay ku dhacday in loo tacsiyeeyo ayaa markaa mustaxab ah tacsiyadu waa altasliya ama altaqwiya waa xoojin iyo sabirsiin qofkii la sabirsiinayo oo markaasi lagu boorinayo inuu sabro maxaa yeelay allah wuxuu sheegay dadka sabra yani wuxuu yidhi wabashir الصaabiriin u bishaaree kuwa sabra aladiina ida asaabathum musiiba qaluu ina lilaahi wa ina ilayhi raajicuun marka yani waa la sabirsiinaya tacsiyadu waa sabirsiin weeyaan waana noo imaan doontaa adkaarta markaasi mashruuca ah oo arki doonna insha allah wuxuu sheekhu wayustaxabu waxaa sunno ah tacziyatu lmusaabi bilmayiti kan meydka uu ka dhintay oo masiibadu ay ku dhacday in loo tacziyeeyo qofka loo tacziyeynaya wuxuu noqon karaa yani qariib mid meydka qaraabo ay yihiin buu noqon karaa wuxuu kaloo noqon karaa qof saaxiibkiis ah lanna qofka saaxiibka hadduu dhinto way saamaynaysaa geeridii yataaar mar hadday saamaynayso waa mashruuc asaga laftiisa in loo tacziyeeyo oo la sabirsiiyo maadaama saaxiibkiis uu waayey ayb waxay noqon kartaa taciyadu yani meydka marka la aaso kadib bay noqon kartaa intan la aasi ka horna way noqon kartaa oo markaasi yani labadaba waqtiba yan waa bannaan tahay nabiga sal allahu alay wasalam inan uu dhalay oo inan uu ka dhintay ayaa markaasi u soo cidirtay inuu u yimaado inan baa markaasi geeridii kusoo xaadirtay ay dhashay marka nebiga u cidirtay inuu u yimaado ninkii loo soo diray ayaa nebigu wuxuu ku yidhi ninkay usoo dirtay inantu ayaa nebigu wuxuu ku yidhi sal allahu alay wasalam irjic ilayha faahbirha ana lilaahi maa akhada walahu maa acطaa wakullu shayin cindahu biajalin musama famurha faltasbir waltaxtasib wuxuu ku yidhi ku noqo gabadha oo waxaad u sheegtaa ana lilaahi maa akhad ilaahay inuu leeyahy waxa uu qaatay waxaan uu qaatay iyo ciddan uu qaatay oo dhimatay asagaa iska leh walahu maa acطaa waxa uu bixinayana asagaa iska leh wa kullu shayin cindahu biajalin musamaa shay kastana yacni wakhti loogu talagalay buu leeyahay shay kastaba wakhti loogu talagalay ama naf kastaba wakhti loogu talagalay ayay leedahay wakhtigaa haddii la gaaro kadib mari mayso faida jaءa ajaluhum laa yastaakhiruuna saacatan ayb yani haddii wakhtigii la gaaro yani qofku wakhtigiisa haddii la gaaro yani ka dib mari mayo ayb walan yuakhir allaahu nafsan ida jaa ajaluha ilahay naf dib u dhigi mayo haddii wakhtigeedu uu yimaado marka waxaad yani wakullu shayin cindahu biajali musaman famurha waxaad amartaa gabadha amar faltasbir waltaxtasib yani ha sabirto ilaahayna yani sabirka iyo masiibadaa ku dhacday yani ajarkiina ilahay ha ka sugto waltaxtasib sidii bay markaasi yani sidiibuu u sheegay ciddii ay soo dirtay waxayna ku tiri waa inaad ii timaaddaa way ku laazimaysay waa inaad ii timaaddaabay nabiga ku tiri waa dhaaratay weliba nebigu sal allahu alay wasalam yacni wuu aaday oo wuu tegey asagoo markaasi bacdu saxaabati ay la socdaan mucaad ibnu jabal iyo sacd ibnu cubaada iyo ayuu markaa nebigu u tegey markuu nebigu arkay inankii naftu ay hayso naftu ka baxayso fafaadat caynaahu nabigu marka waa ilmeeyey nabigu waa ilmeeyey sal allahu aleh wasalam sacad ibnu cubaada wuxuu ku yidhi yaa rasuul allah eh, maa haada yani arrinkani muxuu yani eh, ilmadani maxay tahay qaala hadihi raxmat jacalaha allahu fii quluubi cibaadih wainamaa yarxamu allahu min cibaadihi aruxamaa nebigu wuxuu yidhi sal allahu aleh wasalam tani waa naxariis ilaahay uu yeelay yani dadka ama addoommadiisa qalbigooda uu yeelay wa inamaa yarxamu min cibaadihi ruxamaa allana wuxuu u naxariista addoommadiisa kuwa naxariista marka tacziyada ama sida mashruuca waa in sidaa loogu sheegaa oo la yidhaahdaa ina lilaahi maa akhada walahu ma acطaa wakullu shayin cindahu biajrin musaman faصbir waxtasib waa in qofka lagu yidhahdo loo sheegaa ayb wayustaxabu waxaa sunnaa tacziyat lmusaabi bilmayiti in qofka laga dhintay loo tacziyeeyo wabaka nabiyu sal allahu calayh wasalam nebigu waa ooyey cala almayiti meydkii buu ku ooyey oo wa qaala wuxuu yidhi inahaa raxmatun inahaa raxmatun naxariis weeye maca annahu lacana isagoo nebigu u lacnaday annaaixata midda barooranaysa iyo walmustamicata midda dhegaysanaysa nebigu sal allahu alay wasalam yacnii wuu ooyey oo markaasi markuu arkay cid naftu ay ka baxayso ayuu ooyey waxaa tusinaya xadiidka usaama ibnu zayd iyo xadiidka anas ibnu maalik xadiidkaas wuxuu tilmaamayaa nebiga sal allahu alay wasalam wuxuu u soo galay inankiisi ibraahiim oo maaliyat alqibtiya ay dhashay oo markaa naftu ay ka baxayso fajacala rasuulu اllahi sal اllah alay wasalam tadrifaani fajacalat cayna rasuuli اllaahi sal اllahu alay waslam tadrifaan nebigu labadiisii ilmood inay yani indhihiisa inay ilmeeyaan ayay bilaabeen markii uu arkay inankiisu naftu ay ka baxayso faqaala lahu cabdiramaan bnu cawf cabdiramaan bnu cawf saxaabigii ayaa wuxuu ku yidhi wa anta yaa rasuula allah rasul alla adigu miyaad imaynaysaa faqaala ya bna cawf inahaa raxma ibnu cawfow waa raxmad iyo naxariis weeyaan kadib nebigu haddana ilmo kale u raaciyey waa ilmeeyey markaasaa nebigu wuxuu yidhi ina alcayna tadmac waalqalbu yaxzan wlaa naquulu ila maa yardaa rabbuna waina bifiraaqika ya ibraahiimu lamaxzuunuun xadiidku yani waxaa soo saar imaam albukhaari nebigu wuxuu yidhi ishu way ilmaynaysaa qalbiguna waa murugaysan yahay yanii eh, odhanna mayno ilaa maa yardaa rabbuna rabbi wuxuu raalli ka yahay mooyaane wainaa bifiraaqika ya ibraahiimu lamaxzuunuun ibraahiima waxaan ka murugaysannahay firaaqa aadna faaruqayso naga tegaysid waan ka murugaysannahay ibraahim waa inankiisi weeyaan marka nebigu waa ilmeeyey oo waa ooyey wabaka nabiyu sal allah alay waslm nebigu waa ooyey cala almeyti meydku ku ooyey waa naxariis buu yidhi maca annahu lacana anaaixata walmustamica nebigu wuu ooyey isagoo lacanaday gabadha barooranaysa markii laga dhinto iyo midda dhegaysanaysa xadiiska waa daciif yani xadiidkan dambe oo markaa tilmaamaya yani eh, lacana anaaixata walmustamica xadiiska saxixa waa arki doona insha allah lakin bihada lafdi yani waa daciif weeyaan culamo badan ayaa markaa daciifisay uu ka mid yahay xaafid ibnu xajar raximah kadalika imam albani yani way daciifiyeen ayib wuxuu yani xadiiska saxiixa ah oo markaa tilmaamaya maayaxada waciidka ku soo arooray gabadha ku barooranaysa meydka yani nebigu sal alla alay slam wuxuu sheegay afar arimood oo markaasi ummaddani afar arrimood oo ka mid ah jaahiligii umuurahoodii yani oo ummaddan ku sugan ka ay tegi afar arrimood oo dadku ay samaynayaan oo arrimihii jaahiliga ah ka tegi mayaan waxaa ka mid ah a in lagu baroorto meydka oo lagu dulooyo oo yani wanaaggiisi wax laga sheeg sheego yani waxay ka mid tahay umuurtii jaahiliga arbacun fii ummatii min amri اljaahiliya laa yatrukuunahuna alfakru fi اlaxsaab wاlطacnu fi اlansaab wاlistisqaءu bالnujuum wاlniyaaxa shaahidku waxa weyaan wاlniyaaxa wey in meydka lagu baroorto arrimihii jaahiligay ka mid tahay kadalika waxaa soo arooray xadiidka tilmaamaya annaaixatu ida lam tatub qabla mowtiha tuqaamu yowma alqiyaamati wa calayha sirbaalun min qatiraan wa dircun min jarab yacni gabadha barooranaysa haddaysan toobad keenin intaysan dhiman ka hor haddaysan toobad keenin tuqaamu yowma alqiyaama bimacnaa tuxshar waxaa la keenayaa maalinta qiyaamo oo lasoo xashrinayaa wa calayha sirbaalun min qatiraan ayadoo qabta qamiis qatiraan ah qatiraanku yani waxay ku fasiraan wadaadadu daamir bay ku fasireen laakiin daamir maahan qatiraanku yani waa geedaha geed ka mid ah dhacaan uu leeyahay weeyaan oo markaa geelu markay cadhada yani ku dhacdo laga mariyo weeyaan ayib marka yani qamiis ka samaysan qatiraankaas ayaa loo gelinayaa wa min jarab iyo diric ama maro yani cadho ah ayadoo qabta ayaa marka la soo xaadirinaya marka waciidkaas shadiidka ah ayaa markaa ku soo arooray in markaa meydka lagu baroorto in maydka lagu baroorto bal nebigu wuxuu sheegay sal allahu alay wasalam maydka in loo cadaabayo waxa loogu ooyey yani nebigu wuxuu inoo sheegay sal allahu alay wasalam maydka in lagu cadaabayo waxaa markiiba qofku isweydiinayaa qofkan dhintay asagu warba kama haya see loo cadaabaa maxaa loogu cadaabaya qofka dhintay warba kama haya asagu allana wuxuu yidhi walaa taziru waasiratun wisra ukhra yacnii naf dembi ay gashay cid kale markaasi loo qaban mayo dembigaas marka seebaa loogu cadaabayaa aayaddaas iyo xadiidkaasi yacni macnaha la keenayo ayay culimmadu marka aqwaal ka yidhaahdeen laakiin qowlka ugu soo dhow oo marka ugu waadixsan waa in la yidhaahdo waxaa loo jeedaa cadaabkaasi macna ta'allum baa loo jeeda wuu ka xanuunsanaya marka la ogeysiyo loo sheego in loo ooyayo qofkan dhintay wuu ka xanuunsanaya oo markaas cadaabku mar kastaba ma noqdo yacni ciqaab keliya ma noqdo ee alamka laftiisa cadaab waa la yidhaahdaa oo nebigu wuxuu yidhi sal allahu alay wasalam alsafaru qicatun min alcadaab safarku waa qayb cadaaba ah weyaan qayb cadaaba ah weeye marka macnahaas ama wejkaasay culimmadu awjuh kale way sheegeen laakiin wejkaasay isugu keeneen aayadda iyo xadiika xadiidka sheegaya in qofkii loo cadaabayo oohinta loo ooyayo iyo aayadda sheegaysa inaan qof qof kale dembigii loo qabanaynin yani macnahaas ayay markaas isugu keeneen ama in la yidhaahdo maya waa waa ciddii yani ka dardaarantay oo tiri markaan dhinto halay ooyo cidda noocaas tidhaahda wey cidda markaas lagu cadaabayo oo dadkii jaahiliga ahaa qaar baa sidaa samayn jiray ninkii la odhan jiray arafa oo jaahiliga ahaa inantii adeerka u ahaa wuxuu ku yidhi idaa ana mitu fanciniinii bima ana ahluhu washaqii calaya aljayba yabnata macbadii markaa dhinto marada ii jeexjeex oo ii oy oy ammaan sawaadix maahan marka wuu ka dardaarmay kaasoo kale waa loo cadaabayaa kadaalika waxay leeyihin culimmadu qofkii ogaa in loo ooyayo oo reerkiisa ku yaqaan inay ooyayaan oo haddana aan ka reebin isaga laftiisu waa soo gudagelayaa bay yidhaahdeen ayib wabaka nabiyu sal allah alay slm nabigu waa ooyey cala almeyti ku ooyo waqaala wuxuu yidhi innaha raxmatu naxariis weeye maca annahu lacana naa'ixata asagoo nebigu lacnaday annaa'ixata midda barooranaysa iyo walmustamica yani midda markaa dhegaysanaysa marka lafdigaa dambe maca annahu lacana annaaixata walmustamica lafdiga waa daciif laakiin yani waciidka ku arooray naa'ixadu axaadiista kale ayaa tilmamaysa o aan sheegnay waqaala nabiyu sal allahu alayh wasalam waqaala rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam rasuulku wuxuu yihi zuuru lqubuura qubuurta ziyaarta fa inaha tudakirkum almowt waxay idin yacni geeridii wayanbaqii waxaa habboon liman zaaraha qofka ziyaarta an yaquula inuu yidhaahdo assalaamu calaykum daara qowmi mu'miniin wainaa in shaaa allahu bikum laaxiquun wayarxamu allahu almustaqdimiina minkum walmusta'khiriin nas'al allaha lana walakum alcaafiya allahuma laa taxrimna ajrahum wla tftinna bacdahum wاغfir lana wlahm nasأl اllaha lana wlakum اlcaafiya Eh, <clears throat> markii qofkii markaasi la aaso ou dhinto yani waxaa mashruuc ah in markaa la ziyaarto ziyaaraduna markaasi waqti muxadada ma yeelanayso wakhti kastaoo qofku ay u suurto gasho ayuu markaa tegi karaa xataa habeenkii hadday qofku u suurtoobayso oo wax dhiba uu yani aamin ka yahay waa ziyaaran karaa nebigu sal allahu aleh wasalam caaisha sida ay tilmaantay xadiidka imaam muslim uu wariyey waxay tihi lamma kaanat laylatii alatii kaana nabiyu sal allah alay slam fiiha cindii yani habeen uu ka mid ah habeenadii anigu ila joogay fa kharaja xataa jaaa albaqiic nebigu u baxay habeenkii baqiic buuna tegey waa meeshii dadka lagu aas jiray weeye oo asxaabta lagu aas jiray fakharaja xataa jaءa albaqiic faqaama faaaala alqiyaama uma rafaca yadayhi aa maraat yani intuu tegey buu yani nebigu usoo duceeyey sal allahu alayh wasalam in qubuurta la ziyaarto yani xilliga hore waa la diiday marka islaamku yanii ugu horeysay waa la diidey oo nabigu sal la ala slam wuxuu yihi kuntu nahaytukum can ziyaarati qubuur yani marka hore waa la diiday nahyi baa ku soo arooray laakiin marka dambe waa la fasaxay kuntu nahaytukum can ziyaarati alqubuuri fazuuruuhaa baa ka dambaysay ziyaarta fainaha tudakirukum alaakhira ayib xadiidkan zuuru lqubuura fainaha tudakirukum almowt yani lafdigaas yani wuxuu ku soo arooray xadiidkan nebigu sal allahu aleh wasalam inuu ziyaartay qabriga hooyadiis oo markaa uu ooyey dadkii la joogana ay ooyeen markaasaa wuxuu rasuulku yidhi sal allah alay wasalam ista'dantu rabbii an astafira an astaqfira laha falam yu'dan lii wasta'dantuhu fii an azuura qabraha faudina lii fazuuruu lqubuura fainaha tudakirukum almowt yacni waxaan idan weydiistay rabbigay inaan hooyaday dembidhaaf u dalbo oo aan dhaho ilaahu dembi dhaaf u weydii ilaahuyani u dembi dhaaf aan dhaho ayib yacnii in loo dembi dhaafo yacni inaan dalbo arrinkaasaan ilaahay islaan weydiistay yani in loo dhaafo hooyada dembigeedii falam yu'dan lii layma ogolaan oo layma idmin waxaan idan weydiistay inaan ziyaarto qabrigoodoo waa la ii idmay ayib fazuuru lqubuura fainaha tudakirkum almowt xadiikan waxaa laga qaadanayaa xataa inay mashruucu tahay in markaa la ziyaaranayo qabuuraha gaalada xataa in la ziyaaran karo maxaa cilladu maxay tahay fainaha tudakirukum almowt qabri kastoo qofku uu arko yatadakar almowt yani qofkan qabriga ku jira markuu qofku arko wuxuu yani ogaanaya oo xasuusanayaa inuu sidan hadda u nool yahay oo u soconaya u cunayo u cabayo inuu asaguna sidaa ahaan jiray yani maalin maalmaha kamsa inuu ahaan jiray maantana halkaa uu ku dambeeyo oo sidaa uu yahay halkaa uu ku jiro saasuu qofku xasuusanaya marka gaalkii iyo muslimkii markaasi in lagu cibro qaato taasi way ka siman yihiin laakiin ducada muslimiintunbaa iskaleh muslimiintunbaa loo ducaynaya gaal looma ducaynayo ayb marka xadiikaas ayuu markaasi lafdiga hadda sheekhu inoo soo arooriyey ku soo arooray ayb mar haddii la ziyaarto waxaa habboon marka in loo duceeyo maxaa loogu ducaynayaa leanna cillada loo ziyaarinayo waa laba shay in loo soo duceeyo iyo in markaasi lagu soo cibro qaato labadaas weeyaan in ayaga la baryo wax la weydiisto taasi yani mashruuc maaha mana bannaana mashruuc maahan mana bannaana maxaa yaele qofku hadduu dhinto dayib yacnii isagaa u baahan in wax loo taro oo loo duceeyo isagaa u baahan marka haddii la ziyaarto maxaa loogu ducaynayaa waxaa loogu ducaynayaa yani dikrigan sheekhu inoo sheegay oo nebiga ka soo arooray sal allahu aleh wasalam Eh, assalaamu calaykum daara qowmin muminiin yani nabadgelyaha korkiinna ha ahaato yaa daara qowm muminiin markaasi yani assalaamu calaykum waa lala khitaabayaa sida culamada qaar ay leeyihiin yani cidda lala khitaabayo waa cid ku maqlaysa cid la khitaabaysa cid ku maqlaysa weeye way ku maqlayaan marka dadkii aad yani ahluqubuurka way ku maqlayaan culamada qaarkood waxay u deliishadeen arrinkaasi xadiid ay culimmada qaarkood saxiixiyeen sida xaafid ibn cabdilbar iyo yani alishbiili cabdilxaq alishbiili sheekha la yidhaahdo oo tilmaamaya yacnii qofkii soo mara qabri walaalkiis oo markaasi salaama yacni ilahay wuxuu ku soo celiyaa naftii oo uu ka radiyaa ibnu qayimna yani kitaabkiisa alruux ayuu xadiiska ku sheegay <clears throat> kadalika ashekh ibnu cuthaymiin kitaabkiisa sharxulmumtaca ayuu ku tilmaamay marka khitaabkaasi waa dad ku maqlayaad la khitaabaysa assalaamu calaykum ayb daara qawmi muminiin daara qawmin muminiin xarfnidaagii baa xadfano wuxuu noqonaya daara qawmin ee ahla daarin xarfnidaagina waa xadfan yahay yani e, waxaa kaloo la soo qadaraya ahl baa la soo qadarayaa yani dadka daartan ahalkeeda ah ahalka daartan yani korkiinna ha ahaato nabadgelyo assalaamu calaykum daara qawmin yaa ahla daara qawmin ayb yaa ahla daari qowm muminiin korkiinna ha ahaato nabadgelyo wainnaa in shaaa allaahu bikum laaxiquun wa innaa annaguna in shaaa allaahu alla hadduu doono bikum idinka laaxiquuna waa idin soo haleelaynaa waa idin ka daba imaanaynaa yani annaguna waa soo dhiman doonnaa waxaa la isweydiiyaya marka ishkaal ah yacni qof kasta wuu ogyahay inuu dhimanayo kullu nafsin daaiqat lmowt qof ka shakisan ma uu jiro inuu dhimanayo haddana waxaa ku soo aroortay in markaasi mashii'a lagu xiray oo in sha allahu allah hadduu doono say markaa noqonaysaa marka ilaa qof kasta wuu hubaa inuu dhimanaye culamadu waxay yidhaahdeen yacni meesha ama wakhtiga qofku dhimanayo aduu ma ogid inaad dhimanaysa waad ogtahay laakiin wakhtiga aad dhimanaysa ma ogid sawaadix maaha marka in sha allahu alla hadduu dama mashiadu waxay ku xidhan tahay waqtu lmowt waqtiga aan dhimanayo ilah baa ganay anu ma ogi taasay marka ku xihan tahay mashiicada alle iyo alla doonistiisu taasay ku xihan tahay macaani kale awjuh kale culamadu way sheegeen wainaa annagu in shaa allahu alla hadduu doono laaxiquuna waa idin soo haleelaynaa bikum idinka waa idinka daba imaanaynaa halkaasa yani isugu tegayaa wayarxamu allaahu allaha u almustaqdimiina ay almutaqadimiina siinku waa zaaid weeye almutaqadimiina kuwii horeeyey yani hore u dhintay oo minkum idinkaina ka mid ah iyo wlmustaakhiriina ay wlmutaakhiriina iyo kuwii dambeeyey labaduba allah u naxariisto nas'al allaha lana alla waxaan weydiin weydiinaynaa lanaa annaga iyo walakum idinka alcaafiyata caafiyo ayaan idiin weydiinaynaa allaahuma laa taxrimnaa allow hanaga hoojin ajrahum ajarkooda hanaga qadin walaa taftinnaa allow hana fitnayn oo hana belayn hana imtixaamin bacdahum gadaashooda wakhfir lanaa allow noo dhaaf lanaa ayaga lanaa annaga iyo walahum ayaga nas'alu allaaha lanaa walakum alcaafiya ayb eh, yani ducadaa dambe oo allaahuma laa taxrimnaa ajrahum waa soo marnay allahuma laa taxrimna ajrahum walaa taftinna bacdahum yani waan soo marnay oo marka ixraamku yani midda alla la weydiisanayo inuusan yani qofka ducaynaya inuusan ka xaaraantinimayn yani waa ducadan ama musiibadan qofka ku dhacday yani wax kastoo qofka musiibo kastoo qofka ku dhacda oo uu ku sabro yani qofka ajar buu ka helayaa marka musiibadaas nagu dhacda ajarkeeda allow markaas hanaga qadin aan ku tukannay ajarka ka xasilaya allow hanaga qadin wahaakada walaa taftinna bacdahum gadaashooda hana fitnayn yani ducada la doonayo qofku inuu ku ducaysto in badan yani waxay noqonaysaa yani nebigu aad wuxuu ugu ducaysan jiray yaa muqaliba alquluubi habit qalbiga calaa diinik qur-aanka waxaa ku soo aroortay in markaasi rabbanaa laa tusi quluubana bacda id hadaytana eh, rabbigayow laa tusi quluubanaa qalbiga yaga xaqa ha ka leexin bacda id hadaytanaa markaadna hanuunisay kadib marka yani waxa lagaya qofku isagoo wanaagsanaa oo khayr ku sugnaa inuu markaasi imtixaan ku dhaco oo qofkii xaqi uu ka leexdo way dhacdaa marka qofku inuu in badan ku celiyaa yaa muqalib alquluub habit quluubana cala diinik rabbana laa tusi quluubana bacda id hadaytana wahab lana min ladunka raxma inaka anta alwahaab Eh, imaam axmed raximah waxaa laga soo naqliyaa markii geeridu ku soo xaadirtay inuu yidhi bacdu bacdu waxaa la weydiiyey markuu miirsaday maxaad u jeedaa bacdu bacdu maxaad u jeedaa wuxuu yidhi shayaan baa isoo hor istaagay isagoo markaa farta saa u qaniinsan buu isoo hor istaagay oo ileh axmedow waad iga baxsatay yani kumaan fitnayn waad iga baxsatay anna waxaan idhi maya bacdu weli intay naftu ugu jirto fitn aamin kama ihi badu weli aamin kama ihi fitnada sawaadix maaha marka inuu doonayo shaydaanku inuu qof kasta fitneeyo oo xariis ku yahay ayay tusinaysaa yanii inuu ku dhaarta ilaahay hortiisana ilahay waa inoo sheegay laaqwiyanahum ajmaciin dhammaantood waa luminayaa marka isagu wuxuu doonayaa inuu markaasi ballankaas u galay inuu oofiyo marka in badan yani qofku rabbigiis waa inuu ka baryaa oo weydiistaa inuu xaqa ku sugo oo xaqaas ku dilo maxaa yeele fitanku waa badan yihiin allah wuxuu ku yidhi nabigiisa walowlaa an abbatnaaka laqad kidta tarkanu ilayhim shayan qaliilan haddaanan ku sugi lahayn maxamedow sal allah ala slam nabi maxamed weeye ayaa alla ku leeyahay walowlaa an abbatnaaka haddaanan ku sugi lahayn laqad kidta tarkanu ilayhim shayan qaliilan waxaad ku dhowaa waxaad sigtay inaad xaggooda u ilato haddaad u ilato maxaa dhici lahaa idan la adaqnaaka ضicfa اlxayaati wa ضicfa اlmamaat soo waadix maa marka arrinku ma sahlana yani in badan qofku rabbigiis waa inuu weydiisto ka baryaa inuu xaqa ku sugo oo xaqa uu ku dilo dad fara badan ba iyagoo yani in badan mustaqiimiin ahaa ee aakhir xayaatin waxay ku dambeeyeen inay xaqa ka leexdaan nebigu wuxuu inoo sheegay sal allahu alيh wasalam waina arajula layacmalu bicamali ahli اljanna xata ma yakunu baynahu wa baynaha ila diraac fayasbiqu calayhi اlkitaab fayacmalu bicamali ahli الnaari fayadkhulaha yani qof baa wuxuu soo camal falayaa camal ahlu janno in badan markii geeridu soo dhowaato ayuu isbedelaya qofkii markaasaa wuxuu la imaanayaa camal ahlu naar naartuu gelaya walciyaada bilah soo waadix ma marka arrinku waa halis yani quluubtu quluubu bani aadam bayna isbacayni min asaabici araxmaan yuqallibuha kayfa yashaa quluubta bini aadamku laba faroodoo ilaahay uu leeyahay ayay dhexdooda ku sugan yihiin ilaahna waa gedgedinaya yuqalibuha kayfa yashaa dad yani culimo yani rag culimo ahaa oo yani casriga haddaan ku noolnahay noolaa ayaa markaasi say u difaacayeen sunnada iyo xaqa u difaacayeen bay waxay ku dambeeyeen marka dambe inay ridoobaan xaqi ka baxaan sida laga soo yani ninkii la odhan jiray cabdalla alqasiimi oan soo sheegnay sheekha kitaabka inuu radiyeyba yani aakhir xayaatihi waa ridoobay ciyaada bilah diintu ka baxay ada kitaabo waaweyn buu leeyahy ninkaas oo mabuuc hadda taabacan ayuu leeyahay oo sunnada ku difaaci jiray oo markuu qofku akhriyo uu la yaabayo kitaabtiis ninkaas wax u hadlayo oo adilada u sheegayo haddana riddu ku dambeeyey ciyaadan bilah marka qofku in badan waa inuu markaasi naftiisa waa inuusan aamin ka noqon inuusan aamin ka noqon nabiy ibraahim yani ayaa ilahay wuxuu weydiisanayaa yani yani ilah waxaad iga badbaadisaa an acbud alasnaam inaan sanam caabudo ilahu iga badbaadi bacdusl waxay yidhaahdeen waman yamanu lbalaa bacda ibraahim ibraahiim khaliil raxmaan ah hadduu ilaahay weydiisanayo inuusan asnaam caabudin haddaba yaa badbaadaya yaa ka badbaadaya fitno yani ibraahim gadaashiisa marka walaa taftinna bacdahum qof waxaa laga yaabaa inuu iscajabiyo oo yidhahdo anigu xaqi waan gartay waana ku sugnaanaya la alqulubu bayna isbacayni min asaabici araxmaan yuqalibuha kayfa yashaa markuu qofku inuu rabbigiis baryaa in badan oo weydiistaa xaqa inuu ku sugo oo ku dilo ayib allahuma laa taxrimnaa allow hanaga hoojin ajrahum ajarkooda allow hanaga hoojin oo walaa taftinnaa allow hana fitnayn bacdahum gadaashooda allow hana fitnayn waqfir lanaa allow noo dhaaf annaga iyo walahum ayaga u dhaaf nas'alu allaaha lanaa alla waxaan weydiinaynaa lana annaga iyo walakum idinkuba alcaafiyata caafiyo inaad badbaaddaan baan idin weydiinaynaa sheekh wuxuu yidhi wa ayu qurbatin qurbo kasta wanaag kasta oo facalahaa qofku uu sameeyo oo wajacala hawaabahaa lixayin hawaabkeedana uu siiyo oo u yeelo qof nool wa ayu qurbatin facalahaa ayib wa ayu qurbatin qurbo kastaoo facalaha qofku uu sameeyo oo wajacala uu u yeelo hawaabahaa hawaabkeediiyo ajarkeeda lixayin qof nool aw mayitin ama qof dhinto oo muslimin nafacahu daalika arrinkaasi waa anfacaya waxbuu u tarayaa halkan wuxuu tilmaamayaa sheekhu yacnii qurbo kasta iyo wanaag kasta iyo khayr kasta oo qofku uu sameeyo kadibna uu yidhaahdo ajarkaasi waxaan siiyey yacni oo qof nool ah ama hebel oo dhintay ama heblo oo nool ama heblo oo dhimatay ayaan siiyey yani qofkaasoo weliba qof muslima ah qofka n la siinayo arinkaasi waa anfacaya <clears throat> nusuus waxaa ku soo aroortay fara badan in markaasi qofka meydka oo dhintay yani haddii loo qabto ay markaasi wax u tarayso nusuus fara badan ayaa soo aroortay acmaal kala duwan waxaa ka mid a ah xadiidka caaisha waxay tidhi ana rajula ata nabiya sal allah alيh wasalam faqaala ya rasuula allah ina ummii uftulitat nafsuha walam tuusi waadunuha low takalama tasadaqat afalaha ajrun in tasadaqtu canha qaala nacam xadiidka waxaa warinaya imam bukhaari iyo muslim ayaa warinaya yacnii caaisha waxay nebiga ka warisay nebigu sal allah alay wasalam waxaa u yimid nin wuxuu yidhi rasuul allahu hooyaday way dhimatoo si kada ah bay u dhimatay hooyaday waxaan u malaynayaa hadday hadli lahayd inay wax sadaqaysan lahayd ayib yani ajar ma yeelanaysaa haddii aan ka sadaqaysto oon sadaqa u bixiyo hooyaday yani ajarkaa ma helaysaa nebigu wuxuu yidhi sal allah alay wasalam nacam haah kadalika xadiidka burayda radia allahu canhu wuxuu yidhi bayna ana jaalisun cinda rasuuli illaahi sal allah alay wasalam id atathu imra'atun anoo nebiga la fadhiya sala allahu aleh wasalam waxaa u timi qof dumar ah faqaalat inii tasadaqtu calaa ummii bijaariyatin waxaan ku sadaqaystay hooyaday gabar addoon ah wa inahaa maatat hooyada way dhimatay qaala wajaba ajruki waraddaha calayka almiiraa ajarkaadii wuu waajibay yani wuu xasilo wuu dhacay ayib wayna kuu soo noqotay jaariyadii way kuu soo noqotayoo dhaxalka aad hooyada dhexlaysid ayay kugu soo noqotay qaalad yaa rasuul allah inahu kaana calayha sawmu shahrin afa asuumu canha hooyada waxaa lagu lahaa soon yani bil soonkeeda lagu lahaa maka soomaa qaala suumii canha nabig wuxuu yidhi ka soon qaalat inaha lam taxuja qau afa axuju canha weligeed maysan xajin hooyaday ma ka xajiyaa qaala xujii canha ka xaji ka xaji buu rasuulku yidhi sal allahu aleh wasalam marka xadiidka wuxuu tusinayaa acmaashaas inay wax u tarayso qofkii meyidka ahaa kadalika eh, wuxuu soo wariyey ibn cabaas eh, wuxuu ka sii warinayaa can fadl radia allahu canhu ana imra'ata min khacama gabar ree khacam ah qaalat ya rasuula allah ina abii shaykhun kabiir waxay tidhi aabbahay waa nin da ah calayhi fariidat اllahi fi اlxaji yacni waxaa saaran xajkii yani xajkii baa ku waajibay wa huwa laa yastaiicu an yastawiya calaa dahri baciidihi inuu gaadiidkii fuulana ma awoodi karo waa weynaaday faqaala الnabiyu sal اllahu alay waslam faxujiya canhu rasuulku wuxuu ku yidhi calayhi الsalaatu wasalaam ka xaji buu ku yidhi xadiidkana bukhaariy muslim ayaa wariyey marka yani nusuustaasi waxay inoo tilmaamaysaa in qofkii yani meydka ahaa yani khayraadkaas inay wax u tarayaan laakiin culimadu waxay yidhaahdeen waa wixii nas ku soo arooray ayaa lagu kaaftoomayaa wixii nas ku soo arooray baa lagu kaaftoomayaa wixii nas usan ku soo aroorin yani markaas lala imaan maya ibnu taymiya raximah ullah wuxuu yidhi lam yakun min caadat salaf ida saluu taawucan aw saamuu taawucan aw xajuu taawucan aw qara'uu lqur'aana yahduuna hawaaba dalika ila amwaati lmuslimiin falaa ynbagi alcuduulu can ariiqi اsalaf fainahu afdal akmal wuxuu sheekhu yidhi maysan ahayn sidii lagu yaqaanay salafka ridwaan ullaahi calayhim salaf haddii la ilaaqo yani salafku xagga luqada waa ciddii kaa horraysay ayaa salaf la yidhaahdaa xagga isilaaxan waxay ku dhacaysaa alquruun almufadala saddexdii qarni oo khayrka looga markhaati kacay ayay ku dhacaysaa khayru nnaasi qarnii uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum kuwuu nabigu yidhi sal allah alay wasalam ayaa haddii salaf la ilaaqo ay ku dhacaysaa waana kuwa qof markuu leeyahay ana salafi uu leeyahay yani wuxuu leeyahay kuwaa manhajkii iyo ariiqa ay raaceen baan anna raacaya saasuu u jeedaa ee kuwaasaan la noolaa ooma jeedo waayo maba soo gaarin wakhtigooda say la noolaadaa ee wuxuu ka wadaa manhajkii saxda haysteen ayaa ana raacaya ku socdaabuu ujeedaa markuu leehay ana salafi qof hadda nool ayib marka sheekhu wuxuu tilmaamay caadada salafku maysan ahayn markay yacni sunno tukadaan ama ay sunno soomaan soon sunno ah ama xaj sunno ah ay la yimaadaan ama qur'aanka ay akhriyaan inay hawaabkaasi u hadiyeeyaan oy siiyaan dadka dhintay sidaa laguma aqoon salafkii intuu qofku halkaa istaagoo tukado dhowr ragcadood inuu yidhaahdo ragcaadkaasi waxaan u hadiyeeyey ajarkooda hooyaday ama aabbahay ama hebel kadalika intuu soomo yani sidaa caadada salafka ma ahayn buu sheekhu yidhi mar sidaa hadduu arrinku yahay falaa yanbaqi alcuduulu can ariiqi salaf in laga leexdo in laga leexdo ariiqii salafka ma habboona maxaa yeele fainahu afdal waakmal asagaa wanaagsan oo fadli badan asagaana dhammaystir badan hadalkaas hadal u dhow waxaa tilmaamay sheekh ibnu cuthaymiin raximah اllah eh, fataawadiisa oo wuxuu yidhi walaakin afضal min hada markuu ka soo sheekeeyey ashyaadaas ayaa wuxuu yidhi walaakin afضal min hada an tadcuu lilmayit waxaa fiicanoo intaa ka fiican inaad maydka u ducaysid maydka inaad u ducaysid ayib eh, watajcal alacmaala asaalixa linafsik acmaasha soonkaa iyo salaadaha iyo xajkaasna watajcala alacmaal asaalixa linafsika naftaada aad u yeeshid ayib liأna الnabiya sal اllahu alay wasalam qaal ida maata اlinsaanu inqaطca canhu camaluhu ila min alaaثatin maxaa yeele nebigu sal اllahu alay wasalam wuxuu yidhi qofku hadduu dhinto camalkiisu waa go'ayaa ilaa saddex mooyaane ila min sadaqatin jaariya aw cilmin yuntafacu bihi أو ولد صالح يدعو له ayib walam yaqul shaahidku sheekh waxaa weeye aw waladin saalixin yadcuu lahu walad saalixa u duceeya qofka hadduu ka tago yani ducadaasi waa soo gaaraysaa waxbay qofka u taraysaa sheekh marka wuxuu igu tacliiqiyo wuxuu yihi walam yaqul aw waladin saalixin yatlu lahu aw waladin saalixin yatluu lahu aw yusallii lahu aw yasuumu lahu aw yatasadaqu canhu bal qaala aw waladin saalixin yadcuu lahu ma odhan rasuulku sal allahu alay wasalam walad saalixa oo qur-aan u soo akhriya ama u soo tukada oo u soo hadiyeeya salaaddii ama u soo sooma oo u soo hadiyeeya ama sadaqaysta oo u soo hadiyeeya saa ma odhan ee nebigu wuxuu yidhi sal allah alay wasalam oo waladin saalixin yadcuu lahu walad saalixoo u soo duceeya ayib wasiyaaqu fi siyaaq اlcamal camalkan laga hadlayey fadala dalika calى ana alafضala an yadcuwa اlinsan lilmayit laa an yajcala lahu shaya min alacmaali الصaalixa sidaa waxaa laga qaadanaya sida fadliga badan inay tahay inuu u duceeyo insaanku maydka inuu meydka u duceeyo laa an yajcala lahu shaya min alacmaali الصaalixa inuu qofku acmaashii saalixda wax ka mida siiyo sidaa waa laga fiican yahay sida fiican waxa weeyaan in markaas u duceeyo maadaama xadiidku uu caddeeyey oo ashyaada kale marka xadiidka aan laga qaadanayn walow axaadiista aan soo sheegnayba yani ha tusinaysee marka yani sidaas ayaa fiican in loo duceeyo yacnii si gaara waalidaynka iyo markaasi cumuuman muslimiintoo dhan oo markaasi ajar buuna qofku ka helayaa dadka muslimiinta oo u ducaynayo qof kasta markaad ducaysid oo muslimiinta aad u ducaysid allahuma qfir lilmuslimiina wlmuslimaat markaad dhahdid tirada ay leegyihiin muslimiintaas qof kasta qofka ajar baa looga qoraya mulimiintu waa tira badan yihiin aad bay u fara badan yihiin meelo kala duwan bay n ku nool yihiin ducadaas waa gaaraysaa adna ajar baa kaa soo gaaraya qof kasta ood u ducaysay ajar baa lagaaga qorayaa marka waa fadli aad u fara badan weeyaan marka taas qofku waa inuu ku dadaala marka sheekh wuxuu wa ayu qurbatin facalahaa qurbo kasta uu sameeyo oo wajacala hawaabahaa hawaabkeeda uu u yeelo oo uu siiyo lixayin qof nool aw mayitan ama qof dhintay oo muslimin ah muslimin baa hari ah muslimiin ayaa shardi ah hadduusan qofku muslim ahayn oo qof maalan waalidkiis uu gaal ahaa ama markaasi yani uu ku dhintay gaalnimo ku dhintay ama yani ridoobay yani markaas waxba u tari mayo u duceeyo waxba u tari caaisha radi allahu canha xadiidka ku sugan imaamu muslim uu soo wariyey caaisha radia canha waxay tidhi waxaan ku idhi rasuul allow ibnu judcaan ibnu judcaan kaana fi ljaahiliyati yasilu raxim wa yucimu almasaakiin fahal dalika naaficuhu ninkii la odhan jiray ibnu judcaan xilligii jaahiliga wuxuu ahaa mid raximka xariiriya oo masaakiinta wax siiya arrinkaas miyuusan wax u taraynin nebigu wuxuu yidhi sal allah alay slam qaala laa yanfacuhu inahu lam yaqul yowman rabbi kfir lii khaii'atii yowma addiin hal maalin ma odhan rabbiyow ii dhaaf gafkayga allaw ii dhaaf maalin ma odhan yacni gaalnima ku dhintay ninkaasi nin wanaagsan wuu ahaa xilligiisii laakiin gaalnima ku dhintay wanaaggaas wuxuu wax u tari lahaa hadduu soo islaami lahaa islaamnimo ku dhiman lahaa laakiin maadaama gaalnimo uu ku dhintay khalaas gaalnimadii baa wax kasta ka weyn waxba u tari may marka lidalika sheekh wuxuu ku qayday yacni muslimiin muslim ayb lxayin aw mayitin muslimin nafacahu dalika arinkaasi yani u anfacaya waxbuuna u tarayaa wallahu aclam yani halka waxa inoogu dhammaaday kitaab aljanaa'iz oo ah kitaabka ugu horreeyey yani kitaabkeenna halkaa inoo joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma bixamdik ashhadu an laa ilaaha illa anta astaqfiruka waatuub ilayk